bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaam عalى rasuuli اllahi وaalih وصaxbih aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii sagaalaad ee ka mid ah min kitaab الsunة aw sharxi اctiqaadi ahli الsunة biriwaayati xarb ismaaciil kirmani waxaa inoo dembaysay walahu xadun allahu aclama bxadihi wallahu subxaanahu wa tacaala calaa carshihi ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigiisuu ka sarreeya caza dikruhu dikrigiisuu sharaf lahaaye ama qaalib noqoye wa tacaalaa jadduhu sharaftiisu ama cadamadiisu weynaatay ama sarraysay walaa ilaaha hayruhu أي walaa macbuuda hayruh alla axadaan ka inuu xaq lagu caabudona ma jiro wey intaas marka baa xalan iigu dambaysaan u malaynaya ama alcarsh xale waynu soo maray inuu yahay min xayu اluga sariiru almalik alladii lahu qawaa'id qur-aankuna carshiga ilaahi subxaanaه wa tacaala cidamu ku tilmaamay qul man rabu الsamaawaati الsabc wa rab اlcarshi اlcaiim rab اlcarshi اlcadiim baa layidhi marka carshigu waxaa weeyaan waa shay weyn sheekhu marka wuxuu u gudbay sifaadka rabbigay iyo axkaamteedii inuu sardiyo iyadoo siiqatulficli uu isticmaalahayo wuxuuna yidhi imaamku raxmat ullaahi tacaala calayh wallaahu tabaaraka wa tacaala samiicun alla wax maqlo weeye laa yashuku aan shakiyin makhluuqaadku ayagoo samcigoodu dacfi baa ku jira marna si fiican bay wax u maqlaan marna dhegtay raariciyaan mar waxay yidhahdeen maxaa yeedhay way shakeeyaan ilaahay hawshaasi nuqsaanta a ah, shuqul kuma laha waa dhaqan khalqi iyo makhluuqaad hawshaas ama alkhaaliq samiicun laa yashuku basiirun alla wax arka weeyo uunkiisa iyo khalqigiisaba arka laa yartaabu aan dareen qaadin ama aan shakiyin laa yashukun bay la mid tahay laakiin reybkaasii daran caliimun aqoon badan weeye laa yajhalu aan jaahil noqonin waxba uusan ka qarsoomin jawaadun alla deeq badan weeye laa yabkhalu aan bakhaylin waxba aan diidin markaa xaliimin alla dulqaad badan weeye oo laa aan degdegin alla waa xaliim dulqaad badan addoommaha u dulqaata lana suga walba xilliguu qoondeeyey ee uu qorsheeyey laa yacjalu aan degdegin khuliqa alinsaanu min cajal xafiidun alla wax xifdiya oo dhowroo ilaaliyo weeye laa yansa aan halmaamin ama aan ilaawin yaqdaan alla soo jeedo way subxaanahu wa tacaala lafdiga marka yaqdaana haddii ismahaan looga jeedo kuma soo arorin sunnada iyo kitaabka midnaba sunnada iyo kitaabka midnaba kuma imanin lafdiga ismigaa yaqdaana laakiin min baabi alikhbaar buu oga jeedaa sheekhu inuu ilaahay xaqiiqa uu leeyahay iyo tilmaanuu ku tilmaaman yahay oo laga anfiya naqsigeedii laa ta'khuduhu sinatun walaa now haddii ilaahay hurdo iyo gamaanyo iyo gunduruxsi iyo lulmo laga anfiyey naqsigaas sifatu kamaalka ka soo horjeeda waa maxay waa macnahaas yaqdaan iyo qayuum iyo wixii la halmaalo wey macnahaasuu marka ka warramaya sheekhu mooyeene ooma jeedo inuu yaqdaan u sughayo kasmin min asmaaءi اllaahi subxaanaه wa tacaala iyo sifa yaqada la yidhaahdo in markaas uu sugayo ma aha ee waa maxay macnihii naqsiga ee qur-aanku anfiya saraaxatan kamaalkii ka soo horjeeday ee buu sheekhu ka cabiray calaa siiqat alsm yaqdan saasuu u jeedaa ee ma aha inuu isamhaan u sugahayo waxayna u laabanaysaa qaacidadii laisku hayee asmaada rabbigay maxaa lagu sugaa bay u laabanaysaa asmaada rabbigay maxaa lagu sugaa bay u laabanaysaa mid ayadu waa muttafaq ism walbo rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay inay sifa ka imanayso ayadu muran badan kuma jiro hadduu ism ilaahay loo sugo fii kitaabihi aw fii sunnati nabiyi muxamadi salى اllahu alيه wasalam aw fii ijmaaci salafi اlumma ism hadduu sugnaado isamkaasi waxaa laga ishtiqaaqi sifo lanna asmaada ilaahay waa asmaa macaani xambaarsan ma aha aclaam maxda ah waa asmaa daatu awsaaf waa isim xambaarsan macne makhluuqaadku magac waxaa loo bixinayaa aan xaqi ka turjumayni adoo aada u foolxun baa lagu dhihi muxuu ahaaye jamiil adoo madow oo tiko tuka ah yaa lagu dhihi hebel cadde sosu ma haysaan waa taqaan makhluuqaadku waxaa weeye hooyadu ilmaheeda iyo wiilkeeda way dhaldhaalacanoo way koolkoolinoo magac aada bay baleed nambar ooga dhigaysa waxaase laga yaabaa ilmuhu magacaasi inuusan ka turjumayn waana sida badanba ama asmaa اllahi subxaanaه wa tacaala waxay ka turjumaysaa can xaqaa'iq sifaatiya lirabi اlcaalamiina subxaanaه wa tacaala alraxiim haddaad sugto sifaة الraxma cilmi caliim sifaة اlcilmi samiic sifaة الsamci basiir albasar sifaatka ilaahay laysat aclaama mujarada maxda siduu ibn xasm iyo bacd اljahmiya sheegeen wa huwa jahmiyu fi baabi اasma wasifaat ibn xasamka laftirkiisu abu muxamed idan kuwaa warkooda iga ama asmaa dhan marka laga fiiriyo waa aclaam tadulu calaa daati اllahi subxaanah wa tacaala dhanna waa maxay waa awsaaf liannahaa waxay xambaarsan tahay macaani macaani saa darteed asmada ilahay ma mutaraadifa mise waa mutabaayina mise ma aha murankaasi waxaa lagu soo gebagabeeyaa waa mutakaafi'a wey alasma in laga cabiraa ka fiican waa mutaraadifu haddaad doontood rabta inaad soo ururiso waa mutaraadifatu min wajhin mutabaayinatu min wajhin baad dhihi mutaraadifa min wajhin waxaa looga jeedaa mutaraadifa waxaa la yidhaha asmaada magacyada hal ruux ku tusahay hal daato abu fulan lagu yidhaahdo toddoba magacad aad leedahay toddobadaa magac waxay tusahayaan hal ruux hal daato hal axad hal shaksi bay kutusahayaan asmaada marka kutusaysa calaa daa shayin waaxid xalliga mutaraadifo asmaada ilaahay carakawaaga kulligeed marka la fiiro maxay kutusaysaa subxaan qaadirkii rab اlcaalamiin keliyay kutusaysaa dhankan marka laga fiiriyo waa mutaraadifatun min xayثu dalaalatuha calى daat اllahi subxaanaه wa tacaala waana mutabaayino oo way kala duwan tahay isku baabna ma aha marka laga eego macnaha iyo nuxurka mid walba ay xumbaarsan tahay ilaahay markaad samiic tiraahdo magaca muxuu ku tusay ilaahay inuu leeyahay maqal waxna maqlo markaad caliim tira magacaa xuku ilaahay inuu wax maqlo inuu og yahay kana warqabo magaca caliim sifat اlcilmi uu kutusahaya ogaasho iyo maqal soo ma kala duwano ilaahay waa qaadir qudro awood buu leeyahay raxmana waa leeyahay naxariis iyo awood sooma kala duwano idan dhanka asmaadu waxay kutusaysaa waa mutabaayina min xayثu dalaalatuha calى صifaatin mutacadida lilahi rabi اlcaalamiin waad fahanteen baan u malayn asmaada ilahay marka kuwaas wuxuu ka cabiraa ibnu taymiya alasma almutakaafi'a buu ka cabiraa mararka qaarkood si kastaba noqote waxaa weeye lama iطlaaqi karo asmaada ilahay waa mutabaayinan lama iطlaaqi karo waana mutaraadifaan la ilaaqi maayo maxaa yeelay khalad baa ka boodaya ilaahay subxaanahu wa tacaala xafiidun alla wax ama ilaaliya ama dhowra ama qabto weeye laa yansaa aan halmaamin yaqdaan alla waxaa weeye aan lulmoonin haddaadna ku fasir ama aan hurdo qabanin lianna waa naqsi sinadu iyo noomku waa nuqsaan xaaji baahiya faqri baa keenta ilaahina waa haniyun can ilcaalamiin mafhuumka marka sinatun walaa nawm macnihii ka baxayo wey laakiin qur-aanka tiisi inuu ku gaabsadaa fiicnayd laa taakhuduhu allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu اlqayuum alxayu اlqayuum bay labada mafhuumee baailkaba ka baxahayaan oy cagsi lidkooda yihiin annowm waa maxay wuxuu ka baxayaa alxay maxaa yeeley alxayu noomku waa akhulmowt marka nabiga la weydiiyey nabi maxamedow ahlu jannuhu ma nabig wuxuu yidhi haddaa dhintabe waa sidee waseexan hayaan ah. hurdadu waxay walaalla tahay wada dhasheen e geeriday ka warqabtahay oo qaraaba yihiin allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha lam tamut fii manaamiha marka akhulmowd weeye idan laa ta'khuduhu sinatun waa sifadaas alxayu ah naqsiga ay diidaysa anfinaysa qayb ka mida nawmkan ujeeda annawm alxayi buu ka baxaya ama alqayuum sinada ayaa ka soo horjeeda iyo wixii la halma cajzi oo dhan hurdoo dhan dhulm oo dhan wax walbaoo dacfi iyo naqsia waxaa ku baxaya alxayu alqayuum inuu ku gaabsadaa u ficnay sheekhu xayun qayuumun laa yasu baa ku filay laakiin sheekhu inuu wax balbalaadiyuu rabaa raxmat ullaahi tacaala calayh laa yasu maka ma sakatiyo ma halmaamo musul seegteeyo wax walba meeshiisu dhigaa wey raqiibun alla soo jeedo ummadda ilaaliyi uunka maamulo weeye oo ka warqaba laa yakfulu aan halmaamin ama aan iloobin ayib ama aan sahwiyin yatakalamu rabbi waa hadlaa subxaanahu wa malaa'igta iyo cidduu u waxyoonhayo ayuu rabbi la hadlaa wayataxaraku waana dhaqdhaqaaqaa ilaahay xarakuu leeyahay bimacnaa liana alxarakata hoostuu idinku qabanaya wxuu le waa min lawaasim اlmaji wالnuzuul in la yidhaahdo way laga fiican yahy waxaa ka fiican alxaraka waa min lawaasim alxay alqayuum shayga nool waa maxay hebel markaan ku dhinta aan leenahay meella waa garaaba meella ma dhaqaaqayso nafaxay baad leedahay markaan u dhaabadna makhluuqaadkii hawlahooda rabbi aana u gudbin shaygu inuu nool yahay iyo inuu dhintay makhluuqaadku waxay ku kala gartaan he inuu dhaqdhaqaaq iyo xarake leeyahay shaygaan xaraka lahayn agtooda waa maxay waa shay dhintay wey waa shay dhintay oo noolay ma noolo idan alxarakatu cinda الsalaf الصaalix waa min lawaasim اlxayaati wa anahu xayun shekhu islam ibnu taymiya bayan talbiis اjahmiya iyo meelo badan buu kaga hadlaa idan majii'a iyo nuzuulka yaa samayn man huwa xayun yaa soo degi yaa iman yaa dhaqaaqi yaa meel socon ya idan majii'a iyo nuzuulka iyo xarakadu kulluhaa waa min lawaasim alxayaa wa min asmaa'ihi alxayu alqayuum taasaa ka fiican meeshuu wadaadku saa u qabtay waana laga wanaagsan yahay in laftirkeeda xarakada iyo maji maji-u nuzuulku waa waa nooc min alxarakaat de soo maha mji lama dhika waa min lawaasim min lawaasim xaraka dhihi maysid waxaad dhahaysaa nuزuulkii majia min alxaraka ah ee xarakadii baa min lawaasim اlxayaati ah wa anahu xayun qayuum waa i garateen baan u shayga nool ee xayiga ayaa jimaada ama soo dega ama dhaqdhaqaaqa cagsigiisu iyo didkiisuna naqiirkiisuna waa almayit aladi laa yataxarak wayasmacu ilah idan wayna sugaan jamaaca min asalaf baa suga ilaahay alxaraka u suga lafdu lxaraka xadiid kuma imanin aayadna kuma imanin laakiin salafku ma aha jaamidiin daahiriyiin ah oo xarfiyiin ah nusuusta macnahooday dheehanayaan macnahay ku tusayso haddaan naqsi ka imanayna way sugayaan ilaahay hadduu xayi yahay wa jaءa rabuka wاlmalaku safan safana qur-aanku yidhi meelo badan qur-aanku maji ku sheegay sunadu qaadaa dhigtay nuzuulka xadiidku u tawaaturay idan ma dhaqdhaqaaqahaya oo soo deg maxaa soo degahaya oo imanaya alla aan noolayn ama aan dhaqaaqi karin oon xarako lahayn idaa nafayta alxarakata canhu cinda asalaf waxaad ka anfiday xayaad baad ka anfinaysaa haddaad aduu leedahay jaamidka maya lafdu xaraka ma imanin wadaadu xageed u socotaa maxaa la aba kuu daaye ilahay sooma noolahaa degidda ilaahay subxaanahu watacaala asmaa udunya usoo degaya habeenka niska dambe marka la gaaro dadka muslimiintana ducada uu ka aqbalay iyo ninka mustakfirka iyo ninka saa'ilka kulli nuzuulka ma xarako ku asaxaya mise biduuna xaraka haddaad tira xaraka ma jirto waxaa tahay madaaraan ku goynaa yar lacag yar baan isku dardaraynaa waa lagu daaweyn dhibba ma laha culays ma laha marka nin in loo gurmado u baahan baa ta waa taqaana baan malanaya <laughs> ayib ayib wajaaa rabuka majiii iyo nusuulka idan taasay salaf ka hadlaayaan ma aha salafku in lafdi walba ay leeyihiin waa in nas u tuso ma aha macanuhu hadduu macquul yahay min annas way qaadanayaan laakiin bishar anlaa yastalzima naqsan waa inuusan macnaha keensanin naqsi ila allahi subxaanaه wa tacaala loo tiirinayo usan ka dhalanin yasmacu ilaahi subxaanaه wa tacaala waa maqla uunkiisa iyo intii bariday iyo inta hadashay iyo inta dhaqaaqdaba wayubsir waana arkaa idan waxaa loo yaqaana axkaamti wey ilaahay subxaana wa tacaala asmaa buu leeyahay sifaatna waa leeyahay walisifaati axkaamun so sidaa ma aha taa mukhtasaraadka caqiidada kusoo daraasiisan ifaat axkaamu sifaat asmaada maxaa ka dhasha kulu ismin wuxuu xambaarsan yahay yatadamanu sifata min sifaat اllahi subxaanaه wa tacaala laakiin sifo walba lagama dhalaalin karo magac ilaahay sifo walba lagama dhalaalayn karo magac ayib oo waxay ukhudwacaysaa magac dhalaalintu asmaadu waa tawqiif waxay ukhudwacaysaa naska iyo min alkitaabi wasunna sifaadka rabbiga aan u sugayna magacna aynan ka dhambalaynin waxaa ka mid a sifat اlistiwa alraxmaanu istawa toddoba aayadood mise bay ahayn ayaduhu toddoba aayadood bay kitaabka ilaahay kaga timi wa min sifaatihi اlistiwa ama sifa ficliya ka ama waa waxay ka kooban ficil iyo daati dha aday ku taalaaye sifadaasi ka dhambali mayno magaca allahum mustawin dhihi mayno oo min asmaa'ihi annahu lmustawi ma dhahayno idan nas bay baahan tahay hawsha ayada ah waxaa soo hadhay axkaamtu haddaad tiri ilaahay subxaanah wa tacaala magaciisu waa alraxiim sifadiisuna waa alraxma idan wa min xukmi sifa waa maxay an yarxama licibaadihi waa inuu naxariisto naxariista rabbi u naxariisan iyo maqalku uunka maqlayo ama arkayo ama uu abuurayo idan waa axkaamu sifaat sifaatka axkaamtoodii weeye waatay ku baaba'een muctazilo muctazilo waa meesha keliya wadaadahay la tagfiirin mahayo ay ku badbaadeen waxay dhaheen in allaha yaclamu wayaqdir wayasmacu wayarxam iisoo wad muxuu ahaaye wayaqdiru bilaa qudratin wa bilaa cilmin wa raxmatin wa bilaa maxay inkireen sifadii bay diideen waxayna sugayaan xukmu sifa waxay ku leeyihiin in allaha yaclam wayasmac wayubsir wayaqdir wayakluq idan yakhluq wuu abuuri wuu samayn wuu maqli wuu naxariisan wuu awoodi waa axkaamu sifaat maxay diidan yihiin sifadii ama masdarkii ama wasfigii mushtaqu minhuga ahaa ee magaca laga dhambelanayay xukumkuna ka dhalanaya bay diidan yihiin waad garateen baan u balay marka halkay ku yuhbituuna axkaama asifaati wa yunkiruuna sifa wadaadahay la takfiirina waxay nimankan waa waxod waa iska waa ciyaare ninkele xukunku waan sugaya sifadana sugi mahayo waxunbaa qulub u galay inaga daaya waa qolyihii dambe ashaacirada ahaa amaa selafku hoostay ka xariiqeen kulligood waadna gaadhi doontaa inay ku dhahaan ninka iyagaa takfiirin waaya asagaa malagii galay wa yubsir rabbi waa arkaa wa yanduru waa egaa unkiisiiyo khalaa'iqdiisa imaa nadaru raxmatin wa imaa nadratu cadaab labadua waa dhacdaa laakin inta soo orortee fara badan waxaa u badan haaliban inay nadaru tahay nadar raxma oo malaa'igta iyo mu'miniinta iyo ahlu jannaha iska leh laakiin ahlu cadaabkan rabbi waa fiirinaya laakiin nadaraasi waa nadaratu cadaab waa ciqaab meelahay ku timid wayaqbidu rabbi subxaanahu wa tacaala waa qibdoodaa shayga wayabsutu waana fidiyaa wayaqbidu ilaahi irsaaqaduu cidhiiriyaa wayabsutu waa fidiyaa macaani badan buu qabdigu noqdaa ayib arwaaxdu qibdoodaa marna waa sii daayaa irsaaqaduu rabbi yareeyaa marna waa fasaxaa ayib cilmiguu rabbi mar baahinayaa marna wuu yaraynayaa meelo badan buu qabdiga ee bastigu galaa wadaad shaacali gurig la odhan jiray oo waagii xisaaba hadda aan la sheegin aan dhex boodi jiray oo siddeetamaadkii wuxuu dhihi jiray ree amaadin buu ahaa ree sare salaxaad xaggaas asagoo ka soo jeeday wuxuu odhan jiray waxyaaba badan marka hadda on la yaabo on mararka qaar kuxusta aan ku qostu dhihi jira oo hadda waxba badan laga sheegi kari wuxuu odhan jiray waxaa ka mid ahaa wuxuu odhan jiray ismiga ilaahay qaabid ah iyo baasid ah mid walba maalin bu adduunyada ka shaqeeya ka hawlgala oo aahaartiisu muuqata iyo axkaamtiisu ismigan baasida ah maalinkuu hawlgale uu ka shaqaynayo dunida ee ilaahay sifadaasi uu isticmaalayo wax walba waa sawaasac wey bu ihi islaanti baa wiil dhali oo biilkii baa hagaagi oo marduufkii iyo qaadkii baa imanaya oo bunkii baa la dubi ninkaad u tagtana ziyaadado dhiibi wax walba wuxuu hi waa waa khayr iyo waasawaasa wey maarigu ismiga qaabida shaqaynaya wax walba waa hirig buu dhihi jiray wax kaa soconay siyaaraan lagu siinaynin oo bun baan la dubaynin oo meel baan lagaaga yeedhaynin marka waaqaan meel uu ka keenay ayib waxyaaba badan waxaa kamid a waxyaaba u dhihi jiray eh, cidyahan bu cidyahan maaragtay bur cidyahan waa qamiiskii aabbaheen aadam ogu jannada jooga uu qabay markii laga siibay isku dhejin isku dhejiyey inta kaga hadhay way buu dhihi jiray meeluu muu ku arkay <laughs> maanu maleey shacali gurey baa la odhan jiray wadaad waayeelow lixdan jir ah isagoo dadaal badan almuhim waa geeriyood almuhim waxaa weeye wayaqbid wayabsud wayadxaku rabbi waa qoslaa subxaanahu wa tacaala wayafraxu waana farxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa war wanaagsan buu u qoslaa qosalkaana naxariis baa ka dhalaatay iyo wanaag waa markii nabigu maalin ka sheekeeyey naxariis iyo nicmo ilaahay uu addoommo u galay oo yuu nabiku tilmaamay buu inuu qoslay buu sheegay nin reemiyi ah oo haddee luqada yaqaanaya wuxuu yidhi laa nacdimu khayra min rabbin yadxak bu nabi allow ilahay ma qoslahaa rabbi qoslahaya bui aakhara khayr ka waayi mayno isku kaayadaa buuri ah, wuu fahmaya macnuu sifadii ilaahay lagu tilmaamay ayuu horay ka fahmay xukumkeedii ma mu jeedaa marba haddii la sheegay daxig sifada waxaa ka iman buuri rabbi inuu naxariisto aahaarteeda waxaa ka mid a iyo axkaamtida naxariis baa meeshaa ka iman xadiid kale wa in allaha idaa daxika liqowmin falaa xisaaba calayhim ilaahay hadduu qoom u qoslo uunkiisa kamid a ah, aakhira nimankaa lababa xisaaba jannay hore ka galhayaan waa naxariista ilaahay bay kamid tahay aahaartaas siba duxig iyo naxariista ilahay baa kamid a ah, duxig ka imanaysa wey wayafraxu rabbi waa farxaa addoomihiisuu ku farxaa markay toobad keenaan wanaaguu ku farxaa khayrkay keenaan buu ku farxaa camaasha wanaagsan ee shaqaysan buu ku farxaa wax walba wanaagsan ayuu rabbi ku farxaya subxaana wa tacaala wayuxibu ilahi waa jeclaa uunkiisa wayakrahu intaa sifo uu sheekhu sheegayo dhan jahmiya diidan iyo muctazilo sifaadka hadda axkaamtuu sheegayo muctazilo badankeed way ogoshahay ama aljahmiya laa sifatan walaa sman walaa aharan baysan ogolayn wax walba in xukman loo tiri rabbi ma ogolo waxay leeyihin tashbiih baa ka dhalan mushaabahat اlmakhluuqiin bilkhaaliq baa ka dhalan balaayaa la fogaatay balaayaa la fogaatay waxaasoo dhan waxaa u geeyey ilaahay aada hoftaan aada nasahdaan khalqigiisi iyo asaga aad kala socdaan khayrku ma ogtaha hadduusan xuduud shareeca ku soconin khayrdoonku balaayu kuula geli balaayu kuula geli wayakrahu rabbi subxaanahu wa tacaala waa kohdaa waxa uu xun sharka iyo mafaasidda iyo kufriga wakara ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaan wayubqidu ilaahay waa necabya dadka xunxun iyo kufriga iyo shirkiga wayardaa rabbi waxa wanaagsan buu ka raali noqdaa wayaskhat waa u cadhoodaa wayadab sakdiga qadabku waa isku dhow yihiin macno ahaan qadabkaana sii daran bay wadaadadhan wadaadadnimaya sukdigaa daran labaduba qur waa ku yimaadeen iyo sunnadaba wayarxamu ilaahay waa naxariistaa cidda mudan wayacfu waa cafiya addoommaha u baahan wayakfiru rabbi waa dhaafaa cafigu waxaa weeye in marka horeba dembiga aan lagu qabaninba ufraankuna inti meel lagu dhigo markii xisaabti la gaado in lagaa asturo lagu tusin waa kala sareeyaan ayb wayucطi rabbi waa bixiyaa wayamnacu waa diidaa ciddi mudanna waa siiya u diidaa wayanzilu rabbi waa soo wa tacaala kula laylatin habeen walba ilaa samaaءi dunyaa samada soke hadda inoo xigta kayfa sha'a siduu doono usoo degaa markaan baabu sifaat marayna waa alasmaa waxaan ku ihi kayfe iga ilaali markaan qadarka ilahay qadiisa marayna maxaan soo nidhi lima iga idhaali hawlahaas waan eedaaye wakamaa shaai siduu doono waa la eedaa dad badan baana eedaa haddaad qodqodo hawshaasi balaaya kala ad kala kulmaysa siduu rabbi doono u soo degaa iyo qaabkuu doono wey kayfa shaa qaabkuu doono wakamaa shaa siduu doono laysa ka milihi tan dambe marka waa daawo tashbiihii iyo wixii kugu dhashay ee wasakda qalbigu shaydaan kaaga afufay yuu sheekhu kaa masaxaaya laysa ka milihi shayun wahuwa samiic basiir ilaahay wax lamida ma jiro asagaana maqal badana ah arag badanaana ah subxaanahu wa tacaala wa quluub اlcibaad intuba de nusuus baa ku timid inta uu soo sheegay axkaamtaas ama sifaat haddaad toodna dhehe kulli waxaa ku yimid adilo mutawaatira qaطciya ninkii inkirana cinda salaf salix laysa bimuslimi ninkii dafira bacda maa khabarka loo sheegay adiladu ay gaadhay dafira muslim ma aha wa quluub اlcibaadi addoommada qalbigoodu wadnahoodu bayna aصbacayn laba farood buu udhaxeeya oo min asaabic الraxmaani allahi naxariista badnaa farihiisaa yuqalibuha quluubta iyo wadnayaashu rabi rogrogaa gadgadiya kayfa yashaau suu doono wa wuxuu ku duubaa oo fahansiiyaa maa araada wuxuu doono qalbiga rab wuxuu ku duubi wuxuu doono iimaan iyo khayr wanaag ah. faham iyo xifdi iyo fiqi ah quluubtan waa weelal ilaahay wa tacaala meesha dhigay waxba inuu duubtaa sidii cajalihii wuxuu rabbi doono ku duuba wuxuu doono ka daadiya allah maamulkeeda iska iimaan buu kuugu duubi kufri baa kaaga duubi fisqi iyo xiqdi iyo nifaaq baa kuu geli ilaahay baa maamulkeeda iska leh marka yaa muqalib alquluub habit qalbi calaa diinik wayaa musarif sarif qulubana ilaa طaacatik ducooyinka nabiga uu celcelin jiray waa in lagu ducay sida xadiidka axaadiis badan ba ku timi ayib sidaa darteed ayuu sheekhu wuxuu odhan jiray axmed xambal marka qadiyadda la weydiiyo y wuxuu yihi man lam yuؤmin bأna اllaha bأna lilahi yadayn وasaabica kama fi اlxadiiث fahuwa mukadib lrasul lah sal ly slam yustataab fain taaba wa ilaa qutil meeshay marayso wa aragta hadda way adkaataa hawsh لأnna الأkhbaara bidalika qad saxat can rasuli lah sal slam axmed baa odhanay wuxuu yihi ninka aan aaminin bأna lilaahi yadayn ilahay inuu laba gacmood leeyahay oo khayr badan wa asaabica farana uu leeyahay sida axaadiista nabi maxamed ku timid saa u rumayn waaya fahuwa mukadibu lirasuuli الlah yustataabu fain taaba falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey wailaa maxaa meesha yaalla qutila waa la asturi bu ku ninka asaga maxaa jira lianna alakhbaara bidalika qad saxat can rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nabi maxamed bay ka abaqaat اxanaabila arday ardayda axmed ka mida ee naska ka soo guuriya abaqaat اxanaabila bn qadi abi yacla mujaladka koobaad saddex boqol toban iyo saddex ka muraajaciy hadii aad u baahda maktabadda waa taalla ayib axaadiis badan baana macnaha ku timid hadda waxba lagaga noqon maayo sheekhu wuxuu ihi wakhalaqa aadama aadam rabbi wuxuu ka abuuray biyadii gacantiisa sharafta lahayd ee barakaysnayd calaa suurati alla suuradu sida ahayd buuna u abuuray aadam baa rabbi abuuray wuxuuna ku abuuray calaa suurati araxmaan ilaahay suuradiis suuradu qaabkay ahayd allah garanaya halkaa u dhaafi mayno lana alsla fi sifaati waa maxay wa imraaruha kamaa jaaad asalkaa weliga ka leexani sifaadka rabbigay ee kitaabka qur-aanka ku yimid ama sunnada ku yimid sidooduba waxaa maxay waa inaad sideeda u martoodan leexleexin hada huwa al hada huwa alasl ayib macnaha uu sheeku sheegay xadiidka abi hurayra ku yimid fi صaxiixayn aad garanaysaan baa ku yimid xadiiu abi hurayra fi صaxiixayn khalaqa allahu aadama calىa suuratihi طuuluhu situuna diraaca nabiy llaahi aadam ilahi wuxuu ku abuuray calaa suurati aadamna markaa rabbi abdherarkiisu wuxuu ahaa lixdan dhodhon buu ahaa lixdan dhodhon riwaayaad dacfi ku jiro ibnu mandana asagu uu saxiixiyo ya waxay tilmaamayaan in uu dherarka aadam carakawaa ahaa oo cirka uu taabanayay awoodda ilaahay geliyey dherarkiisi cirku taabanayay dhulkii baa ka ersheegto rabbi rabbi u dacwooday ilaahu aadam culayskiisii iyo dulsocodkiisi naftu ii geelay si maa iga dhahdin ilaahay baa aadam dhakada ka saaray gacanta markaasaa dib la iskugu celiyey toddobaatan baac baa laga gooyey marka hal mar markii saa loo riixay buu shuuqay toddobaatan baac baa ka gooday markaasuu noqday axad ku dul socon kara dhulka dhulkanu markaa uu eeda iyo calacalka joojiyey ibnu mandaba aahaartaa soo saara wuuna saxiya asaaniideeda wadaadana dacfi ay ku sheegaan alin lakin xadidka fi صaxiixayn xadiiثu abi hurayra khalaqa allahu aadama calىa suuratihi طulhu situuna diraacan riwaayadii ibnu cumar baa caddaysay damiirka inuu alla u noqonayo subxaanaه wa taعaalى laa tuqabixu اlwajha faina اllaha khalaqa aadama calىa suurati الraxmaan laa tuqabixu اlwajha ruuxa wejigaada ha ku xaartayo wejigaada nacalla ku yaali waxaasoo soomaalida qaarkood ku aafaysan tahay ha dhihina faina اllaha khalaqa aadama calىa suurati الraxmaan xadiidkaasi waxaa soo saara ibn abi caasim fi الsunة cabdالlahi bn axmed fi الsunة alajuri fi الshariica ibn khusayma fi kitaab الtawxiid dara qudni fi kitaab الصifaat alimaam axmed xamballa wuu saxiixiyey wakadalika isxaaq bn rahuya xadiidka adam bn cumar midka hore su abi hore fi صaxiixayn ba ku jira xadiidku marka waa xadiid lagu dagaalamo sifadaa asuura ilahay inuu suura leeyahay siduu garanayana ay tahay annaguna aanan kayfiyayn karin in la aamino wey lilaahi suura axaadiitii fi saxiixayn aakhare marka la tago oo nin walba axadku caabuday ummad walba mushrikiinta majuusta yuhuudda nasaarada axad walba wuxuu raaci wadaadkii iyo dhagixii iyo geedku caabuday waxaa soo hadhi muslimiinta keliya maxaad sugaysaan baa la odhan markaasa waxay odhanaya waxaan sugaynaa rabbigan rabbigaanaan sugaynaa ilaa uu noo yimaadana meeshan ka dhaqaaqi mayno aysan rabbi subxaanahu wa tacaala ku aqoon ayaa ilaahay ogu imanayaa soo baxa jannada gala mayay dheheen ilaa aan rabbiga aan caabudayno eenu garanayno aanu aragno dhaqaaqi mayno fi suurati alatii yacrifuunaha axaadiisu suura way fara tahay ninkii ingaran asaga u jahmi weeye bisawaaweyn shaarku doon waa soo qaatee laakiin suurada rabbisay tahay allahu aclam kayfe iga ilaali toban jeer baan ku wari allah garanaya xadiidku axaadiistiisuu la yahay in allaha khalaqa aadama calaa suuratihi suurat raxmaan kayfiyadeeda qaabkeeda allah garan laakiin ilahay inuu suura leeyahay waa inaad garato sidaa darteed axmed bnu xambal imaamkaas isxaaq bnu rahuya wadaadkii la odhan jiray cabdulwahaab alwaraaq azaahid alcaabid alcaalim alfaqih waxay odhan jireen man man qaala ina allaha khalaqa aadama calaa suurati ay suurati aadama fahuwa jahmiyu damiirka ma loo celin mise aadam baan loo celin mise madruub iyo axad kaloon alle iyo aadaman baan loo celin saddexdaa ixtimaalba waa la sheegay halkaas keliyay salafku qabaan ah in allaha khalaqa aadama calaa suurati الraxmaan labada kale waa madaahib اljahmiya aimada slafka iyo fuqahadu ninkii u horeeyey ee dafira ee damiirka u celiyey aadam allana aan u celinin waa alimaam abu thawr alimaam abu thawr kadibna axmed baa loo sheegay hal la gooye buu hi masale kale haddana fatwado wuxuu hi majuusta haweenkoodu waa la guursan karaa gawracooduna wuxuu hi waa bannaan yahay markaasuu abu hawrin kasmihi thawr horaanba abudibi buu ahaa buu ihi magiciisi un weeye waa dibi bu ninka waxba la weydiima laga carabo labana salaami kare laga fogaado marka haddana cabdulwahaab alwaraaq bay ardayda weydiiyeen markaasuu yihi man lam yaqul ana allaha khalaqa aadama calaa suurat araxmaani fahwa jahmiyu wa amaa abu hawrin fahwa jahmiyun bu lanna wuu awal xadiidku intaa keliyaad eedeysaa cinda slf saalix axmedna wuxuu hi yujfa waa la goyn wayujfى man aftaa bira'yihi buui taas hore wuxuu ujeedaa masaladii majuusta masaladii majuusta ujeedaa la soco hadda marka ninkaasi weerar badan baa hawshaa kaga yimid axmed bin nasyi asagu waxaa wa man qaala ina allaha khalaqa aadama calى suurati aadam fahuwa jahmiyu wa ayu suuraةi kaanat liaadama qabla an yakhluqahu اllah marka alle ilahay wuxuu ku abuuray aadam calaa suuratihi suuradiisiibuu ka abuuray war aadam intaan la abuurin ka hor masuuru lahaa buu ku yidhi mad waalan taha xagee u socotaa aadam markuu rabbi abuuray unbuu suuro yeesha sooma iyo qaab ma tahay mise ma aha ma intaan la abuurin ka hor buu suuro iyo muuqaal iyo qaab lahaa maya waa wareer axaadiidtii aan la awsidaha loo daayo nusuusta waxaa laga muraajacayn karaa ninka suurada awal inuu jahm yahay ah axmed iyo ardadiisii rag ka mid a ah abaqaat xanaabila mujaladka koobaad laba boqol toban iyo saddex middan hadda tabada idintaale afarta mujaladka ah abaqaat xanaabila mujalada koobaad laba boqol toban iyo saddex intaa ardaday khusaysaa iyo kitaabka qadabi yacla ibaalu tawiilaat ibaalu tawiilaat liakhbaar sifaat mujaladka koobaad ee sideetan iyo sideed ilaa sideetan iyo sagaal ka ka fiiriya abaqaat xanaabila mar labaad sabxada saddex boqol iyo sagaalna waad fiirin kartaa isla mujaladkii koobaad eed soo marteen saddex boqol iyo sagaal nusuusta ku sugan tahay abu ninka la yidhaahdo marka abu thawr dhibkaasuu hawshaa kala kulmay waxaa xigay qarnigii afraad bilowgiisa alimaam ibnu khusayma kitaabkiisa kitaabu tawxiid loo yaqaano xadiidka wuu awlay mar sanad ahaan buu ku weeraray mar dambe inkuu ta'wiiliyaa ku rafaaday aimatu shaaficiina way ka digeen alimaam abu caasim alcabaadi kitaabka طabaqaat الshaaficiya wuxuu yihi asagaa la tafiro warka asaga ahad la qabana ma jiro abulxasan alkarji kitaabkiisii loo yaqaanay alfusul fi اlusul can اlأimaة الfuxuul ilzaama lidawi اlbidaci wاlfuduul kitaab culus weeye ibnu taymiyaka xaaladu kulaaslaato u baxsado wadaad shaaficia qoray oo reer karji ah abulxasan alkarji baa la yihahdaa aima mxuu ahaa qarniga afraad kitaabka magaciisa alfusuul fi lusuul baa la yidhahdaa an can aimati اlfuxuul labiyo toban afar iyo toban imaam oo matbuuciin wax ka soo guuriyaa kitaab ku dhisan yahay aqwaashoodii adiladoodii shaafici oo ad isagu waa shaafici buu ka bilaabay ilaa wuxuu soo waday isa bn rahuya ilaa bukhaari buu soo waday afar iyo toban wadaad sufyaan thawri kamid yahay ibnu cuyeyne kamid yahay axmed kamid yahay shaafici kamid yahay maalik kamid yahay abu xaniifa kumuusan darin asagu ilan asagu bidc kale ayaa lagu eedeeya kitaabka marka alfusuul fi اlusuul can اla'imati اlfuxuul ilzaama lidawi اlbidaci wاlfuduul baa la yidhahdaa garatee marmale kitaabka markuu maraya ibnu khusayma iyo aad u naqdiyey wuxuu ihi warkaas uu la yimid waa war asaga keligii uu la tafaruday a'imaduna way ka tabaru'een waana khata loomana tirin karo ahlusunna waljamaca waa runtii waxaa asna aada oga xanuunsaday ereygaas ibn khuseyme uu la yimid qawaamu sunna saaib almaaja fi bayan mxuu ahaaye alxuja fi bayaan almaxaja baa asaguna qawaamu sunna y asaguna aada oga xanuunsaday aimadu marka way radiyeen meel bay kaga soo hareen tawiilaadka ibn khuseyma kalaamkiisuna waa daciifu naqlan wa nadaran labaduba oo daciif laakiin shubhun baa gashay waagii dambe waxaa ku aafoobay hadalka asaga abushaykh saaxibu kitaab alcadama saddexdaa wadaad yaa bacdu aimati sunna ibnu khusayma iyo abu thawr iyo abu shaykh aimada intooda kale waxay u arkeen intii ka horreysana hadda waxaa maba ina aqoonin waa nimankaa ku yidhi waxaa ninkiida waa jahmi oo way xukumeen axmed iyo isxaaq iyo waa xukumeen axaadiisana waa saxiix iyagaana ka aqoon badan nin walboo ka hadlay xadiidkan waxaa ka aqoon badan aclamu waxaa ka aqoon badan axmed bnu xambal binfiraadihi lanno axmed nin loo dhigo kuma ogin ummadda fi macrifat اlxadiid ma hayno garan mayno ayb shuruudiisa un ba dee shardi intuu dhigto un wax ku alifin mooyaan haddii macrifo guudo xadiidka rijaal iyo cilal iyo xifdi la yidhahdo laa yuujad miluhu fi اlumma اlislaamiya niman meelo kaga fiican rijaasha iyo ciilka waa laga yaba inu madini iyo bakhaari xoogo meel loo riixay waa dhici kartaa laakin macrifa alxadiidiya taama bianwaaciha axmed waa waa fardun fi lumma isxaaq ibnu rahowi hadduu raacana waa ninkuu farta dhexda ka qaynay shaafici uu yidhi haddaan axaadiista u dilaan dilin kara maca asaaniidiha sida isxaq ibnu rahowi u dilaan diliyo adduunkaa baan qabsan laha bu shaafici isxaaqii waxaa dooday shaafici baa maka ku dooday masale isku qabteen fiqi ah axmed baa isu dhegaysanay si laisu waday laisu waday laisu waday dhowr masale ahaayeen mid shaafici baa helay midna isxaaq baa duyuurta eh, mxuu ahaa duurta maka ku taalla beeceedu ma asaxahaya mise ma asaxahayo ilan waa kii la qabsado haddee muslimiinta waxay ku qabsadeen ila maka laguma qabsanin sulxe xabad baa lagu qabsaday fatxu maka waa taqaanaan idan beeceedu ma asaxahaya mise maya ma dhul waqfiha ah, mise maya markii la kala tegey kadib bu axmed wuxuu ku yihi shaafici shaafici baa axmed u sheg wuxu hi ninkan khuraasaaniga ah siduu axaadiia u dilaandaynaa xadiidku raba macansadi u tuura haddaan u tuuri lahaa buui caqliga iyo cilmiga ilaahay geliya maskaxda dunida waan ka talin lahaa bu laakiin waxaan la fadhiyaa meesha bu ihi caqli badan oon lahayn riwaayo badan fartu dhexda ka qanin idan aimadu ama munsifiin cuduulay ahaayo nin walba cilmigu kala dheer yahay u qirahaya ayib almuhim isxaaq ibn rahuy iyo axmed waxay dhaheen xadiidkani waa saxiix in allaha khalaqa aadama calaa suurati الraxmaan waa sidaa ninka awlina waajahni isxaaq muxuu ahaa abu thawr iyo ibnu khusayme iyo abushaykh ayaguna wixii laga yidhi waaynu soo sheegnay abushaykh asagoo ibnu taymiya naqdiyey wuxuu sheegay iyo marka markaad doonaysaan xadiidu suura iyo sifadaa suura la yidhahda in aad meel ku ogaataan intaan ka waran kitaabka ugu dheer waxaa weeye saddex boqoloo bog saddex boqoloo bog wax ku dhow kaga hadlay ibnu taymiya xadiidkan iyo axkaamtiisa iyo aradd kul iyo nin walba wax ka sheegay ama khilaafay kitaabkiisa bayaan talbiis aljahmiya mujalladka lixaad saddex boqol konton iyo shan laga bilaabo ilaa dhammaadka mujalladka uu ku dhamayso u waday lix boqol labaatan iyo ko mujallad ku dhammaanaya safxo wuxuuna hadal ka bilaabanayaa saddex boqol konton iyo shan ilaa lix boqol labaatan iyo ko meeqa bog wey oo saddex boqol gaad soo ma aha saddex boqol gaad wey waxba kama dhib baro wuxuuna hadalihiisa kamid hal qiimo badan wuxuu yidhi lam yakun الsalfu min alquruuni الثalaaثati lam yakun fi الslfi cafwa lam yakun fi الslfi min alquruuni الثalaaثati نizaac fi أna الضamiira caaئid ilى اllahi subxaanه fainahu mustafiid min طرqi mutacadidaة can cadadi min الصaxaabة wuxuu ihi slfku qarnigii saddexda qarni u horeysay salafkii joogay wax nisaaca ma aysan ka qabin bui fi ana damiira caa'idu ilى اllah fainahu mustafiidu min طuruqi mutacadidaةi can cadadi min الصaxaaba wa siyaaqu اaxaadiiثi kuluhaa yadul calى dalika bui axaadiista ku timid ee carakawaagan oo dhammaanteed waxay tusaysaa damiirka alle in loo celiyo subxaanaه wa tacaala kutubta laga qoro masalada waxaa ka mida kitaab la yidhaahdo caqiidaة ahli اliimaan fii xadiiثi khalq اllaahi aadama calى suuraة الraxmaan caqiidaة ahli اliimaan في xadيiثi kلq الlahi في xadiiثi khalq الlahi aadama calى suuraة الرaحmaan لimaam التwajri wadaadkii waa dhow dhiman jiray ayaa qoray kitaab kale asagu jir adu qiima badan o ad mudaka inuu ka xoog badan yahay difaacu ahli الsunaةi واiman difaacu ahli الsunaةi والiimaan can xadiiثi khalqi aadama calى suuraة الرaحmaan waxaa qoray isaguna wadaadkaasna adhow dhintay sheekh cabdallah ibn moxamed adduwaysh muxadi alxijaaz la yidhaahdo reer sacuudi niman ninka xadiidka u yaqaana wey in aad u badan kitaabka asaga wuxuu ku radinayaa sheekh albani oo daciifada asilsila daciifa raqamka kun hal boqol toddobaatan iyo silsilada daciifada kun hal boqol toddobaatan iyo lix yuu xadiidka in allaha khalaqa aadama calaa suurati araxmaan ku daciifiyaa midka hore haddee saxeynku ku jira oma dhowaan karo oo in allaha khalaqa aadama calaa suuratihi midkaasi uu agmari waayey laakiin kan warka caddeeyan barbarin ee damiirkii banaanka soo dhigay buu sheekhu ku urursado wuxuu ku cileeyey cilooyinka ibnu khuseyme sheege iyo miduu ku daro cabdilxamiid ibn jariir ibn cabdilxamiid khusaysa marka wadaadkan duwaysh ama dawaysh cabdullah ibn maxamed ibn axmed dawaysh isagu wuxuu naqdinayaa sheekh albani <coughs> sheekh albani buu naqdinayaa naqdi qayima weliba cilmi ah asagaana ku garla masalada daciifka sheekh albani waxaad moodaa in laga fiican yahay si kastaba noqotee waxaa weeye akhطa'ada fardiga ah ee wadaadaha saddexdaa ka timid laguma taqliidin karo waa khaطa aan lagu raaci karin asalkii sifaadka lagu ogaa in sideeda lagu wadana way garab mareen adilo cadcadna cilo aan jirin bay ku daciifiyeen waa unshubagashay wadaad ku timid waana la raaci maayo wadaadkii laodhan jiray abulxasan alkarji kitaabkii magacaisa khatarta ahaa faaiid uu sheega idinku daro wuxuu ihi tawiil walba haddaad aragto ninka la yimid fiiri buui hadduu yahay fahwa maqbul cala rasi wlcayn tawiilka naska la awilayo ama xadiidka la awilayo ama aayad la awilayo hadduu yahay ruuxa la yimid saxaabi waanu ka qaadan waanu ka dhegaysan limaada waxaanu oga dhegaysanaynaa lannu saxaabada iyagaa naga aqoon badnaa min xayu min xayu sharci ayagaana waxay markuu degaya goobjoog ahaa qaraa-intiiy axwaashii nabigay arkahayeen shahidu tanziil wa xadaru axwaal arasuul wa shaahidu yaraa maa laa yara alghaa'ib laysa alkhabaru kalmucaayana goobta wax ka dhacay ninka jooga ninka looga sheekeeyo isku si wax uma fahmaan ma tahay mise maaha saxaabigu goobjoog buu ahaa naska fahamkiisuu kaa yaqaana luqada carabeed buu kaaga fiican yahay waa kaa iimaan badnaa xilli la doortay buu joogay ilaahay ummadda jecel yahay quraan mufadala waxaa iskugu tagtay alaabtii wax un khayr hadii la sheego o dhan ba wax taraysay baa iskugu tagtay marka ta'wiil الصaxaaba fi اlaxaadiiث wa fi qur'aani waa maqbul waxaa ku yimid ta'wiilka ka yimid saxaaba axad aan ka ahayn wuxuu ihi ta'wiilka hadduu ka yimaado min gayri الصaxaaba waan fiirinaynaa hadday ku raacaan ama ku waafaqaan alأmaة الmashhuuruun qabilnaahu buui وإlaa radadnaahu تأwiil baa la timid fي naصi aw fي xadiiثi aw fي aayaةi almaة الmashhuuruuna bالsuنة bالsuنة واlاtibac lagu yaqaanay hadday kugu raacaan oy dhaheen hawshaa waa gar shahaadad haysataaye ise iجmاع ba noqonine waa shibhu iجmaaci waa kaa yeelaynaa buuri tawiilkay la yimaada ibnu khusayme saaxiibadii saxaabana kama sugna bu a'imatulmashhuurna way radiyeen waa fardi waruu la yimid oon mustanad lahayn waanu tuuraynaa ayagana ha loo cuurdaara buuri isago xul yaan la tabdiicinin ama axmed iyo ragga waaweyn oo maxay hoosta ka xariiqeen nimanka ayaga masalada waad fahanteen baylata aan ka socdo inta aan ku daayo sheekhu wuxuu yidhi raxmat ullaahi tacaala calayh wsamaawaatu wlarduun samaawaadka iyo araduuntu cirarka iyo dhoolku yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo fii kafi ilaahay sacabkiisay ku jiraan iyo wa qabdati qabashadiisa kama qaala tacaala wma qadaru llah xaqa qadrihi walardu jamiica qabdathu ywma alqiyaamati wsamaawaatu matwiyaat biyamiinih subxaanahu wa tacaala cama yushrikuun ilahay subxaana awoodiisii wey wma qadr اllah xaq qadri id qaaluu ma anzl lahu calى bashari min shay culammadu waxay ka hadleen waxa bini aadamka iyo makhluuqiinta loo yidhi ilaahay ma tilmaami kartaan magacna ooma bixin kartaan waa maxay waxaan nahay ajhal اlkhalqi wa acjazhum baynu ku jiraa ilaahay khaaliqa calaam اlguyuub rab اlcaalamiin miyaan magac u cunnamo u qalmi inagu siin karaa kuraydii aynu dhalle magac fiican oola bixin lan aan ku wereeri sheekhu maxaan u bixiyaaba kuleeyahy wuu kari laaya wuxuu u bixiyo wuu ku rafaadi ma inagii la magac bixi laha in baan allaha subxaan qaadira ah magac u bixin kara oo awood magac ilaahay u qalmo oo qabtaan saari karaa ma awoodno khalqigu ma awoodaan walidaalika la yidhaha looga dambeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala magacu asagoo isku bixiyey iyo sifadu u sheegtaa loo daayo iyo tii uu u sheego saaxib اlwaxy rasul rasuuluna maxamad sal lay slam idan maqadkaasay ka duuleysaa ma aha in laleeyahay ilahay yaan laga bixin ma waanan awoodi karin wax uu cunama oo qabta oo rabbi u qalbaanan siin karin dacafaan nahay daciifna maxaa ka soo baxa magac daciif iyo safa daciif baa ka timaada wlinaau bima fiihi yandax soomaali waxay tidhahdaa geed walba dhacaankiibuu dhiiqaa ma tahay mise ma aha inaguna sidoo kale un baan dhahay ayib sheekhu wuxuu uhi wayadacu ilaahay wuu saarayaa qadamahu adinkiisa ama gomadiisa fii jahanama jahanama fatuzwaa markaasaa la duubi oy ururi xadiid badan baa macnaha ku yimid aada u fara badan ayib xadiidka abi hurayra ka mid a fi صaxiixayn ayib yulqى fi الnaari ahluha wa taqulu hal min mazid hal min mazidin ثaلaaثa xatى yaأtiiha rabuha fayadaca qadamahu calayha wa taqulu qad qad jahannamaa lagu tuuri gaalo iyo munaafiqiin waa lagu wadi waa lagu wadi wixii dadkii oo dhan markay dhamayso dadka geel lahaa eber ka dhigto waxay leedahay hal mamaziid ha laysoo kordhiyo wax kale ma jira wax laygu daro ma buuxsamin weli wahaawanaya waa isku dhacahaya ha laysoo camiro saasay wadi ilaahay baa subxaanahu wa tacaala adinkiisa ama gomadiisa saaraya gelinaya markaasay isku rayadoo dhan ba isku noqon cididii bay noqonaysa axaadiistaas xadidka abi hurera ka mid ah saxiixay waxaa ka mid a ah xadiiu ubay bnu kacab waxaa ka mid a ah xadiiu anas waxaa ka mid a xadiiu abi saciid iyo axaadiis fara badan shantuba waa saxiix hal xadiioo dacfi ku jiro kuma jiraan wa min aharaaib alimaam adara qudni abuxasan cali bni cumar adara qudni kitaabkiisa kitaab ifaat sifaatu rabi اlcaalamiin wuxuu ku bilaabay baabu ihbaat اlqadami lilahi rabi اlcaalamiin baabka u horeeya iyo axaadiista u horeysa wuxuu ka dhigay xadiiu anas fi saxiixayn ki xadi yuu sii daayey meesha u darayd buu ka bilaabay waxaa laga yaabaa inaad tiraada ilaahay see adin iyo lug iyo gumad loogu sugahayaa rasuulkay ka sugan tahay waana sugayna cala rasi alcayn maa jaana can illaahi wa can rasuulihi facala rasi cala alcayn ama adu markaa qamadhacyo ama mxuua jiriracyo aday kuu taallaa waxaase laakiin si fiican u jiriracoon dantaa marka aradda cala jahmiya la akriyo hadda kan wadaadku waaba roon yahay oy kaa baxaysaa marka tamashcurka kugu jira iyo tajahumka kugu jira markaasaad dhug bixi doonta hadda dhukaan baa idinku jira badan ka dhukaan marka markaasaad dhug bixi doontaan insha allahu tacaala axaadiis badan baa macnaha ku timi riwaayada xadiidka abi saciid iyo kii anas waxaa ka mid a xataa yadacu tabaaraka wa tacaala fiiha qadamah allihii jabbaarkaa subaan subxaan qaadirkaa ilaa awood sheegta naartu jahanamo waxay wadaysaa hal min masiid waaba inagaba nucuntaa markaas muminiinta usoo gudubtaaba ila hal masjid bay ku haysa gurmaa lagu hayaaye marka alla aamusiinaya awood baa loo sheeganaya ila waa makhluuqo amar ku socoto weeye qur-aankuna waa kuu sheegay yowma naquul lijahanama hal imtala'ti he wa taquulu hal masiid wauzlifat iljannatu lilmuttaqiina hayra baciid idan hawshu waa hawl adag ilahi subxaana wa qaadira baasha hanaga badbaadiyo muminiinta jannada geli allah nagu daro kuwa صiفaatka rabbigay nusuustu ooga dambeeyo sugan allahda ka dhigo kulligeen sheekhu wuxuu uhi wayukrij rabbi wuxuu soo saarayaa qawman qolyo ayuu min annaari naarta ka saari biyadii gacantiisa barakaysan buuna kaga soo saaraya axaadiida صaxiixeynka ee sunanka ku timid waxaa ku sugan keliya ilaahay subxaanaه wa tacaala qowm muslimiina oo naarta ku jira ayuu biraxmati kaga soo saaraya midna janaa la marka janno la geeyo iyagoo qumudsan maa xayaat ama nahrxayaa baa la marin kadibna ayagoo qumudsan oo madmadow ku yaalla jannada geli jannadii dadka joogay baa magac u bixin jahanamiyuun baa loo bixin kadibna magacaasaa dhibi way ka dacwoon doonaan ilaahay oo magaca waana dhibe ma waxaan codsayn in laga taga maca asaga ah ilahay baa odhan laga tahay magaca laga tiraaya marka hore loo gelin waa loogu yeedhi jahanamiyuun iyagoo jannada ku jira kadibna way ka ashtakoonayaan ashtakadaasa la firin waa laga aqbalhaya magaca maalinkaasa u dambey ilaahay ma dhihi inaad la iyo awliya ilahay maxaa horta magac u bixiseen yaa horta marka horeba idin fasaxay jahanami ma talla meeshu ma ka dacwooteen jahanami waa tihiino waad soo marteene nin walba wuxuu ku yaalla aan lagu tilmaamaaye hadda maadaama aad ka dacwooteen waa magac waa laydinka tirahaya axaadiis marka macnahaasaa ku yimid fara ilaahay inuu qowm muslimiina oo naar mutoo galay naarta laga soo saaray biraxmati arxam araaximiin laakiin biyadihi rabbi inuu kaga soo saaray wax nasoo ku asaxan ma arag oo ay fahanteen baan u malay macnahaan ka hadlaayo axaadiid aan fi saxiixayn ku sugnayn oo ay soo saaraan jamaaca min min ala'ima oo ka mid yahay eh, ibn abi caasim ka mid yahay oo tabaraani ka mid yahay ayaa waxaa ku yimid ilaahay subxaanahu wa tacaala toddobaatan kun oo ummadayda ka mid ah ayuu jannada ii geyn bikayri xisaabin walaa cadaab toddobaatan kaa kun mid walba wuxuu u shafeeco qaadayaa toddobaatan kun oo ruux oo kale intii soo hadhayna wayaxi wayaxi e, e, lii rabbii bikafayhi alaaa xahayaati saddex goorna ilaahay ummadda waa ii cantoobin doonaa labadiisa sacab buuna igu cantoobinayaa intaana iyadna xagga iga dheg wax naar iga geli umadaydaaba iska yar wix ahlu tawxiid ah nabigu wuxuu yihi e, toddobaatanka wixii ka soo hadhaba haddii muhaajiriin wax ka soo hadho intiina kale waxaad gelaysaan cantoobada u horeysaba saxaabadii buu nabigu la hadlaaya axaadiista tabaraani baa soo saaray ibn abi caasim waa xadiis dacfi ku jiro dacfi ku jiro marka laakiin dacfigaas waxaa xoojinaya in imaam xarb ismaaciil akirmani uu ka dhigay min caqiidati aimati suna aladiina adrakahum xarb culamadii asxaabu alxadiida xarbi soo gaaray sida inay aaminsan yihiin bilaash kumaysan aaminin masaladu masale caqiida ah marka camalhum واctiqaaduhum wuxuu ka turjumayaa taصxiix inay صaxiix yeelaan aimadu axaadiista noocaas macnaha keenaysa macnaha waad fahanteen baan umalay wayanduru waa eegayaan ya igu celi kee ka cabiraya riwaayadee qabda waa waa faa'iida munaasaba allah ybarik fik aniga ma arag riwaayadaas maanta in badan baan fiiriyey riwaayada abu saciid ma arag khayr wey qabdadaas marka waa tii un hadda xaafiyadii xaafiyadii bay u dhowdahay marka macnahan buu tilmaamaya haddaad artay caqaa'id ahli sunna macno ku qoran oo aimadu ay guurinayaan wax naqdina uusan jirin mustanadkoodu waa mustanad xoog badan mustanad xoog badan wey wuxuu yihi sheekhu wayanduru ahlujanna ahlujannaha waxay eegayaan ilىa wajhi wajhi rabi اlcaalamiin ilahay wajigiisa liladiina axsanu اlxusna waziyaada wujuuhu yowmaidin naadira ilىa rabbiha naadira yazuuruunahu rabbi way booqanayaan jannada gudaheeday ku booqanayaan fayukrimhum rabbi baa karaamayn wayatajallaa waa muuqanayaa lahum allah u muuqan ahlu fayucطiihim barakaat iyo naxariis iyo khayraad buu siinaya ina asxaaba اljannati اlyawma fii shuغuli faakihuun hum waazwaajuhum fii dilaalin calى ra'yki muttakiuun lahum fiiha faakihaة walahum ma yaddacuun salaamu qawla min rabi raxiim ahlu jannuhu rabbi waa salaamaya ilahay baa salaamaya maalin jumcada ku qadaran baa ahlu jannuhu ilaahay ballaminayaa suuq suuquljanna la yidhaahdo saxiix muslimna ku yimid isagoo dheerna tirmidi ibn maajaad ku marteen ayay isugu imanayaan markaasaa rabbi xijaabka ka qaada iska qaadahaya muminiinta arki ilaahay marka waa u muuq wayatabadaa lahum rabb اlcaalamiin xadiidka macnaha uu sheegay wuxuu ku yimid xadiidkii abi hurayra ziyaaraةu ahli اljanna lirabbi اlcaalamiin iyo karaamayntu karaamaynayo iyo muuqashadu rabbi u muuqanaya xijaabka uu faydayo iyo iyo khayrkuu siinaya tirmidi buu ku yimid iyo ibnu maaja kitaabu صifat اljanna baab الsuuq fi اljanة ibnu maajana waa soo saar ibnu xibaanna fii saxiix buu ku saxiix yeelaa shaahid buu leeyahay min xadiidi jaabir cinda طabarani fi اlkabiir axaadiidtaasi dacfi bay ku sheegeen wadaadaha qaarkood aajurina wuxuu ku wariyaa fi الtasdiiq bالnadar marka axaadiidta dacfiga lagu sheegay ibnu xibaan waaba saxiixiyey waxaa xoojinaya naqliga xarb ismaaciil kirmani can axmed wاlxumaydi waisxaaq wagayrihim wa saciid bn mansuur وأmaة الxadيiث الadiina adrakahum ay sidaa ku tageen وynduru أهل الجaنaةi إilىa wجhi yزuruunahu fayukrimhum way booqanayaan ilahay bay salaamayaan وyتajalىa lahum rabbi baa u muuqanaya fayucطiihim barakaad iyo khayr buu siinaya ويucرضu waxaa loo bandhigi عalayhi calى الlahi الcibaadu addoommaha loo bandhigi yowma الfasli maalinka kala bixinta addoommaha la kala saarayo iyo wdiini abaalmarinta ywم الjaزاء fayatawalaa rabbi wuxuu gacanta ku dhigo uu maamuul xisaabahum addoommada xisaabintooda binafsihi asaga qudhigiisa laa yuwalli u dhiibi maayo daalika xisaabinta iyo kala bixinta makhluuqaadka la kala bixinayo hayrahu axadan alla ka ahay ilahay baa hawsha maamuli ila nin walba waxbuu sheegana haddii acad loo dhiibo xataa malaa'ig lagugu wareejiyey eed baad sheeganaya dhib iyo waxaan loo baanayn marka rabbulcaalamiin baa ku xisaabahaya caza rabbunaa rabbigana sharaf badnaayo ama haalib noqoye jalla weynaaye wahuwa calaa maa yashaau qadiir wuxuu leeyahay ilaahay asagoo sidaasoo dhan aan soo sheegnay sidoo doonuu rabbiyay subxaana wa tacaala waxba yaan shaku gelin waso isku gelin wey wa huwa ilaahay calaa maa yashaa wuxuu doono ee inuu sameeyo uu doono qadirun waa awoodaa wey hoosta wuxuu ku qaba wadaadku inay bacda nusa qorahayaan wahuwa calaa maa yashaau qadiir cafwan wuxuu leeyahy waxa uu daliila xadiidkii muslim min xadid ibn mascuud buu hoosta u daliishanaya qur-aanka o dhan ba haddee ayaa hawshaa ku yimid oo calaa kuli shayin qadiir de xadiis ba uma baahno qur-aankaaba qadadhigay lakiin xadidku wuxuu u riwaayada ah walaakinii alaa ma ashaau qaadir walaakinii calaa ma ashaau qaadir xadiidkaasaa kaa anfacaya min asmaa'i alqaadir qadiir asagu de qur-aankaaba qadadhigay qaadiri qadirna waa kala xeldheeriy waa garanaysaan hadde midna waa ficil midna waa faacil ayib wlqur'aanu qur'aankuna kalaam llahi kalaamka ilahi wey hadalka ilahi wey takalama bihi allah ku hadlay laysa ma ahaanin bimakhluuqin mid la abuuray inagoo kala faman zacma أن القرآaن مkلوq قرآaنka in la abuuro ruuxu sheega fahuوa جahmiy abtirkiisu jahmn safwaan buu galaa wey kaafiru diinta allna waa ka baxay hawshu waa adkaatay وmaن زacma ruuxu sheega أنa القur'aaنa قur'aanku كalaam الlahi inuu yahay buu sheega keliya ووqفa xaggana joogsadoo dhaafi waaya oo dhihi waaya laysa bmakلوq ama غayru ku dari waaya walam yaqul aan dhihin laysa bimakhluuqin fahwa akfaru asagaa ka gaalsan min alawali kii hore wa akhbathu asagaa ka xun qowlan weedhna kii hore asagaa ka daran waman zacma ruuxii sheega anna alfaadana alfaadayada weedhaha anagu bilqur'aani qur-aanka aanu ku hadalno iyo wa tilaawatana akhriska ayaga lahu qur aanu akhrino makhluuqatun ruuxii yidhaahda wlqur'aanuna kalaamullaahi weeye yidhaahda fahwa jahmiyun asaguna khabiiun liita mubtadicun bidca la soo kacay wey waa hawl culus tannaha hoos bay u degtayba in badan bad xasaan idiin jirteene balse dhaha waa yahay caqiidata ahli sunnati waljamaca ya soomaaliyey balse hala dhaha caqiidatu asxaabi alxadiid waa tala waxaa kaaga daran aayad iyo xadiid ma soo indhaha biyaha ka keentaan odhanaya ruuxuu qur'aanka yidhahdo waa makhluuq waa gaal ma soo helaysaan aayad qur'aanku makhluuq ma aha bilafdi dalaalata lafdi calaa macnaahu mutaabaqatan baan ka hadlaya yaan waxaana dhihin lai tiri laa xadiid walaa aayad ma soo helaysaan labadaa salafkuna waxay isku raaceen ninkii qur'aanka dhihi waayo waa kalaam ullah makhluuqin inuu oo gaalnimada maxay ahayd waa atakfiir billaazim wey takfiir billaazim wtakfiir bilma'aal baa loo yaqaana aan qaada wax yar uun khulaasayne waxaa weeye ishkaalka meesha ku jira kalaamullaahi weeye qur-aanku ilaahayna waa khaaliqiina abuure ina lahaa ee boqorka ah asagaa khaaliq ah waxaana laka ahayna waa makhluuq jibriil iyo carshi ilaa cawska iyo tifta iyo quraanjadu kulli waa makhluuqaad rabbi abuuray mata mise maaha axad walba iyo tilmaantiisuna ma kala hadhaan adiga hadalkaadu waa makhluuq maxaa yeele adigaa adiga ah makhluuq adaa lagu abuuray wixii kaa yimaadana wax la abuuray weeye gacantaadu waa abuuran tahay hadalkaadu waa abuuran yahy indhahadu caqligooda waa abuuran yahay kulli waa makhluuq leanna tilmaantaada iyo adugu waa israacaysaan kalaam qur-aanku maadaama kalaam uu yahay ilahay makhluuq buu ahaa ciyaada bilah idan kalaamka ilahayna makhluuq maaha waa inaad tiraa waa sifo iyo tilmaan rabbi leh awood hadal baa rabbi ku geliyey markaad doontaad hadashaa markaad doontan waad aamustaa ilaahayna sifat lkalaam buu leeyahay waqudrat lkalaam buu leeyahy yatakalam mataa shaa wa kayfa sha waliman shaa qur-aankuna waa min kalaamihi waa sifa daatiya min wajhin waana صifa ficliya min wajhin qolya waxay ka cabiraan waa qadiim الnوع xaadiثaة الأxaad qadiim nawci xaadiث اأxaad be waxay uga jeedaan adugu hadda miaal ma lihid awood aad ku hadasho rabbi kuma gelin awoodda aad ku hadlayso iyo markaad hadasho soo ma kala horeeyaan hadda intaan soo socday en maqribka tukanayni oo dhan maana hadlayna waa aamusnaa haddana waan darooryamahayaa soo ma kala horeeyaan awoodda aad ku hadlaysaa looga jeedaa qadiimat nowc sifada kalaamka waa sifa horeyso weligeedba rabbi ku tilmaanaa wey laakiin kalaamka qudhigiisu markuu doonuu rabbi hadlaa muusuu la hadlay oo ciisa loo waxyooday oo nabigaa loo waxyooday mar walba xidhiguu rabbi u baahan yahay sooma hadlaayo sifadu marka waa sifa xaadita min xayu atakalum marka la fiiriyo khalqiga lala hadlaayo midba idan quraan maa yaatiihim min rabbihim min dikrin muxdain baa le muxdain waa maxay lacala allaha yuxdiu bacda dalika amran waa hadal cusub iyo amar cusub oo imanaya saa yeela ha yeelina ilaahay baa hadlaya subxaanaه wa tacaala idan صifaة اlkalaam tajadud iyo xuduud bay leedahay oo rabbi xilliguu doonuu hadlaa aamusaana awooduu rabbi ku hadlana weligiiba waa lahaa sida qudradoo kale so ilahay awood weligii ma lahayn sifatulkalaana dhankaa marka laga firi waa qadiimat nawc macnaha inaad fahanteen baan u malay soo gaabi marka ninka yidhahda kalaamka ilaahay baa makhluuqa taa macnida waa maxay waxaa ka laazimi tilmaantan sifadan ninka axadka lahaana waa makhluuq haddaan dhaho eh, hadalka xasaa waa makhluuq macnida waa maxay asaguna waa makhluuq weeya hade haddaad tiraahda kalaamka ilaahay waa makhluuqo waa la abuuray sifadan axadki lahaana waa abuuran yahay baa ka dhalan laasimkaasi kufriga iyo geesaha waaweyn ibliis xataa uusan ku hadlin ayaa meesha ka soo boodaya taasa isaga kugu tagfirinaya waad fahanteen baan u malay haddaad tira kalaamka ilahay baa makhluuqa shirki baa meesha kasoo bood ka soo boodahaya inanii ana allahu laa ilaha illa ana facbudni waayo makhluuqa sidaa odhan karo waayo inanii ana allahu laa ilaaha illa ana facbudni فlcna عalayka inaka biاlwaadi الmuqadasi طuwa muuse axadka ku odhan waayo qul huwa اllahu axad makhluuqu odhan waayo ee asagu saa u hadlahaya hawshan kala tuuraaya ee rabbinimada sheeganaya fircoon oo kale un noqonaysaan wey ninka yidhahdaa kalaamka ilaahay baa makhluuq ah fircoon sharkiisa buu gashada wey selafku marka meeshay toogan hayaan ay xabadda ku rideen meel sahlan ma aha aayad ii keena xadiidkan lagaa dhegaysan maayo axmed baa wuxuu hi waagi hore jahmiyada maana tagfirin jirin xataa qara'tu aayaati min kitaab illah wain itabacta awaahum min bacdi ma jaءaka min alcilmi inaka id min badi qur-aanka waxaa lagu sheegay inuu cilmi yahay walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calىa cilmi hudan waraxma idan uma jacalnaaka calىa shariicati min almri alaa lahu اlkhalqu wاlmr waa la kala qaaday alqur'aanu min amri اllahi la min khalq اllah amarka ilaahay kala ku jiraa mooye shuqul kuma laha khalqiga makhluuqaadka marka صife ilaahay weeye sifada haddaad tira waa makhluuqa waxaa ka dhalan axadka ilaah makhluuqa waa khatar taasaa kasoo boodaysa shirki baana ka soo booday halkaasay salafku tooganayaan intan dambe xoogow ishkaala ka imanoo taa garanay alqur'aanu kalaam ullahi bihi laysa bimakhluuqin wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu maxaa la daba dhigay xataa yasmaca kalaam allah ilaa u maqlala kalaamka ilaahay kalaam ilahay waa qur-aanku lagaa dhegaysa warka inaad ku wareegsato kalaam ullahi xataa kaaga hadhi mayno waa inaad raaciso laysa bimakhluuqin lama abuurin oo maxaad u raacin balaayaa timida waagor waan iska aamusi jiray saxaabada iyo taabiciintu dhibkaa lagama rabin laakiin markay ahlulbidac iyo jahmiyo muctasilo yidhaahdeen kalaamka ilaahay weyo waa makhluuq bidcadaasi waa in sunno laga horgeeyo la anfiyo axmed baa la weydiiyey soo iskama aamus alqur'aanu kalaamullahi sooma aamusi karo wuxuu idhi intaysan jahmiyadu hadlin waa la aamusi karay hadda hadday bidcaday sheegeen oo kufri la yimaadeen lima yuskatu bu maxaa loo aamusi ii sheeg maa loo aamusi miyaad sikisantihi lama aamusi karo فmن زcma أن القرآaن مkلوq fhو جahمiy كافir وmن زcma أن القرآaن كlاam اللhi ووقف lm yقل وlm yقل laysa بmkلوq fahuوa أكفر min الأول وأkبث qwلا sababdu waa maay kan dambe jahmiya madhabkeeda inuu qabaa dhici karta wayna dhici jirtay wuxuuna ku gabahayaa hadalka alqur'aanu kalaam الlah wuxuuna qarinayaa bidcadiisa tajahumka ahayd in laga hadhoo laga leexu rabaa waa munaafiq midka kii horena gaal mujaahiru ahaa libaaxa dinaahiya midka dalanduula keebaa daran baa l ka dalanduulaa daran ee kuwa aamusa kadibna baacu ka kalo geynaya ninka warkiisa caddaysta ee badheedhay een la socona warkiisa iyo ninka noogu gaabsada ee geed tarad noo waabay alqur'aanu kalaamullah noo istaakee daran hoostana ka aaminsan qur waa makhluuq ka aaminsan fadhiyaha iyo meelaha faqana ku sheegi makhluuq leh saasuu ku yihi fahuwa akfaru min alawali wa akhbathu lianna nifaaq buu qarsanaya zanduq lianna maxaa yeele waa shakun fi ddiin waana shakun fi kalaam illah bacdigood baa isticmaali jiray weedha alqur'aanu kalaam اllah markaasaan aamusi jireen taqiyatan wa ikfaءa limadhabi اljahmiy saasay slku marka u yidhahan laabudda min atafsiil laabudda min atafsiil intan dambe wman zacma ana alfaadana biاlqur'aani wa tilaawatana lahu makhluuqat wاlqur'aanu kalaam اllah intan dambe fahuwa jahmiyu khabiiثu mubtadic ayadoo xoogo ishkaal baa ku jiro aan tafsiilino alfaada waa la iطlaaqaa waxaana looga jeedaa mararka qaarkood almalfuudu wاlmatluwu wاlmaqru waxaa dhihi lafdi lafdigayda weedhayda yuطlaqu اlafdu waxaana loo jeedaa wayuraadu اlmatlubu aw اlmalfuudu aw اlmaqru hadda markuu imaamku ina tujinayo waxbuu akrinayaa akrina waan maqlaynaa dhawaq baan maqlaynaa dhawaqana macaani iyo alfaad baa ku duuban hadalkaasi imaamku qaybna asagaa leh oo waa makhluuq qaybna makhluuqo ma waa kalaamu rabb اlcaalamiin shay anu aan soo qoray baad akriday sawdka iyo afka ad dhaqaajin iyo dibnaha iyo carabkan isku dhachaya neeftan baxsa hawlahaada iskale waa makhluuqo wey waxa baxaayana waa hadalka anu aan soo qorod akrinayso ma tahay mise maaha maadaama markay isxambaarsan yihiin oo lafdigu uu mushkil yahay iltibaasna ku jiro selafku tafsiil bay kaa siiyeen yuطlaqu اlafdu wa yuraadu اlmalfuudu almaqru'u almatlubu kaa haddii loo jeedo fahada hayru makhluuq ma tahay mise maaha la akriyaha la dhegaystaha lagu dhawaaqaha hadduu yahay kaasi waa hayru makhluq lanna waa kalaam rabb اlcaalamiin yuطlaq اlafظ wa yuraadu aلtalafظ aلtakalum fahada makhluuq ficlu mutakalim haddii loo jeedo ninkan hadlahaya qaari'a falkiisa haddii loo jeedo iyo dibnihiisa iyo bishimahan isku dhacay iyo sawdka iyo carabka iyo ilkaas taabanaya iyo neeftan baxaysa haddii loo jeedana oo talafudka ah masderka ah waxaan leenahay fahada waa ficlu cabdi waa makhluuq waad fahanteen baan u malay wlafظ yuطlaq اlafظ wa yuraadu bihi اlmajmuuc hadihi mushkila lafdi baa la iطlaaq waxaan loo jeedaa ficlu اlcabdi maca almalfuudi wاlmaqru'i wاlmatlubi oo kalaam rabb اlcaalamiin marka maadaama lafdigu uu yahay sun iyo mxua malab meel ku wada jira slku waa lafdigaa iska ilaali ha tuurin jahmiya marka waxay bilaabeen markii nafta loo keeno slku halka ay ku dhageen waxay bilaabeen ku gabadaan ay dhahaan alqur'aanu kalaam اllah ama alfaaduna fahiya makhluuqatun alfaaduna maxay kugu qarinhayaan malfuudkii bay kugu qarin oo maqruu'ii bay kugu qarin oo matlugii oo kitaabka rabi kalaamka rabbi kugu qarinayaan tii bay selafku ka digeen majmuuc lfataawa faahfaahinta ugu laa majaladka labiya tobnaad boqol sagaashan iyo toddobo saddex boqol iyo lix saddex boqol toddobaatan iyo saddex waa isla mujaladkaas walidalika axmed wuxuu yihi waman qaala lafdii biاlqur'aani makhluuq fahuwa jahmiy وmaن قاala غayra مakhluuqi fahuwa mubtadcu soo ma aragtid idan haddaad u jeeddo malfuudka oo tira waa makhluuq waa kufri haddaad mal u jeegto talafudka oo tidhaahda makhluuq ma ahana waa bidco maadaama ereyga erey dhib badan uu yahay macno saxan iyo macno xunba xambaarsan iطlaaqiisay salafku diideen saasuu ku yidhi zacama ruuxi sheega anna alfaadana ku dhawaaqayaga bilqur'aani aan ku dhawaaqayno iyo wa tilaawatana akhriskaan lahu qur makhluuqatun yidhaahda wlqur'aanu qur-aankuna kalaam ullaahi fahwa jahmiyun weeye asagu khabiiun xun oo mubtadicun mubtadicun weeye hadduu ujeedo alfaada alfaada bimacnaa ilaa uu ujeedo oo ka hadalka hawshaasi tafsiilkaasa bidcaba khabiiun jahmiyun weeye hadduu u jeedo malfuudka waa fahanteen baan u malay marka selafku waxay dhaheen lama ilaaqi karo lafdi bilqur'aani waa makhluqna dhihi maysid waa hayru makhluqna ha dhihin leannu waa bil dambas ku libirsan wey ninkii marka tafsiil la yimaadoo kala sarsara waa roonya haddii laakiin baashu ay tahay mushkilo dhibna ka iman karo dheefna ka iman karto in laga joogsadaa lianna asalaamata laa yucaadiluha shay inaad nabad gashood bad qabto wax u dhegma ma jiro wax u dhegma ma jiro axmed baa la weydiye maxaa saa u tiri wuxuu waxaa idin weydiiyey faajirhu xataa yasmaca kalaam allah iga warrama buu ihi kaafir kaafirkii mushriga ahaa een ammaanka siinay een qur-aanka ku dal akrinay qur-aanka yuu ka maqlayba fa minman samica buu fa minman yasmac yuu ka maqlaya kalaamka ilaahay waxay dhaheen qaariga akrinhaya wadaadka dilan dilanhaya qur-aanka yaqaana codkiisibaa laga maqlay haddaba ka warram ilahi wuxu hi xataa kalaam allahi si dhaha bu faajirhu xataa yasmaca kalaam allah kalaamka ilaahay ee mustajiirku ama musta'minku uu maqlahayo ma min ma ilaahay hadalkiibuu maqlay si tooso rabbibuu ka maqlay mise makhluuq oo akriyey carabkiibuu ka maqlay addoon makhluuq oo akriyay kitaabka ilaahay ka maqlay ma taso iyadoo sidaa tay baa loo tiiriyey allah marka masladu waa shaaika aa'isa cawisa saasay slaafku u yidhaahdeen aga gaabsan yaan la odhanin alfaaduna iyo lafdii bilqur'aan waa makhluuq iyo waa hayru makhluuq midnaba yaan loo bixin waa masala multabisa waa fahanteen baan u malay ayib laakiin ninka malagi gale waxaa weeye ninka warka cadaystay muxuu yihi sheekhu tib tii horaaba roonayd waa ka daray wuxuu yihi sheekhu waman lam yukafir ninkaan gaalaysiinin haaulaai اlqawma qolyaha asaga soo sheegay buu iyo wljahmiyata jahmiya o dhan sifaadka rabbi inkiray kullihim dhammaantood ama kullahum maxaa idiin dhigay idinka kullahum dhammaantood fahuwa ninkaasi miluhum waa asagoo iyagoo kalo waa gaal maslo mushkila w maslada waa dhib badan tahay waman lam yukafir ninkaan gaalaysiinin haaulaai اlqawma qolyaha iyaga ah iyo wljahmiyata qolihii sifaatka rabi diiday kullahum dhammaantood fa ninkaa gaalaysiin waayey labadaa kooxood fa huwa ayagoo kaluu la tooyahay isna waa gaal wey qaacido waa qaacido loo yaqaanay man lam yukafir اlkaafira fa kaafir waa qaacido hadda ka horaan wadaada ku dagaalanay marka qaacido dhib badan weeye aanse soo ururiya insha allahu tacaala qaacidadu daliilkeeda iyo manaadkeeda iyo nawc اlkufri iyo dabdigeeda afartaa masalo aan ku soo ururino daliilkeedu waa ijmaac gaalada ninkaan gaalaysiinin muslim ma aha allihii rabbulcaalamiinkaa ee abuuray baa gaalaysiiyey qul yaa ayuha alkaafiruun laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalidu alaa lam yakun اladiina kafaruu min alkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xataa taأtiyahum اlbayt allihii abuuray addoonnaankaa yaqaana ee lahaa ee maamulanayay ayaa magacan iyo xukumkan siiyey masalat اlasmaa wاlaxkaam wey adiga marka inaad hawlaha ka hadasha lama ogolo wuxuu rabbi kuu diran baad ka hadli wuxuu rabbi xukumay ma diidi kartid alsmu wاlxukmu lilahi la lana magaca iyo ismiga allah bixinaya iyo xukumka allah ridaya iyo sharcigiisii nebi maxamed uu soo dhiibay idan taasi waa xugum horta waa asal asaasi ah gaalkii ilaahay gaalaysiiyey rasuulku gaalaysiiyey ummaddu gaalaysiisay gaalniman laga helay hadaad gaalaysiin weydo ilaah iyo rasuulkiisina waad beenisay diintina waad ka baxday maxaa yeelay allaaba magacan iyo xukumkan siiyey maadaa u diidi kara qul antum aclamu am illaah ma allah u aqoon badan hawsha mise idinka waman astaqu min allahi xadiian hawshu asalkaasay ka doonaysaa daliilkeedu waa alijmaac waxaa soo gura alimaam maxamed saxnuun alimaam maxamed bnu saxnuun almaliki laba boqol iyo lixdankii geeriyooda hijrada wuxuu yihi nebi maxamed ninkii caaya ee wax ka sheega salى اllahu alayh wali wasalam waa gaal in la dilana waa waajib ninkii ka shakiya buu ihi ummaddaa ku ijmaacday buui ummaddaa ku ijmaacday ninkii ka shakiya inuu gaal yahay midkaa nabiga caayay aakhirana la cadaabaya naarna uu ku waarayo fahuwa kaafiru fiirsa hadda wadaadda hadda idin jooga nabi maxamed ninka caay lama takfiirin kare waa in la fiiriyo dawaabit iyo shuruud iyo mawaanic iyo way garateen baan u malay min aimati salaf waman shaka fii cadaabihi wman shaka fii kufrihi wa cadaabihi faqad kafar ijmaaca waxaa ka sugriya imaamkaasi sheikh islam ibnu taymiya fi sarim اmasluul calى shatim الrasuul mujaladka u horeeyu kusoo guuriya waxaa ijmaaca soo guuriyey ninkii gaal ilaahiye rasuulkiisi iyo adiladu gaalaysiiyeen gaalaysiin waa inuu gaal ijmaca waxaa soo guuriyey alqaadi abulxusein alfaqih الshaafiعي الmqri almalطi kitaabkiisa atanbih الtanbih fi الradd calى ahli اأhwاء واlbidc buu ku soo guuriye wuxuu yidhi ahlulqibla o dhan baa ku ijmacay naskiisaa ka fiican kulligood wuxuu yidhi ahlulqiblaha asxaab اlxadiid fuqaho muctazilo ahlulbidac xaabshaan iyo qardadjab oo dhan iyo intii awliyada o dhan ba isku raacdayba hawsha ayada wax loo kala hadhayba ma aha bu ana man lam yukafir اlkaafira anahu kaafir لأna man lam yukafir اkaafir lam yacrif اiman bu ninkaan gaalka gaalnimadiisa ogolaanin saarinna iimaanba ma garanin mana ilahna ma rumayno markaad inteena muslimiinta yaad naga soocaysaa gaala naga gaalada sooma garan ha kaarkooda sii hadee maxaa hadhay ninka gaalla aqdaantay waxay qaateen qaatana asna waxaa tiraa asna maxaan leenahay baab baa tahay waa laba dad baa la kale ayaga ad ku jeel tahay idan ijmaaca asaguna waana naska ogu cad wey ijmac waxaa soo guuriyey alqaadi albaqilani waxaa ka soo guuriyey qaadi ciyaad fi shifa bitacriif xuquuq اlmustafa waxaa soo guuriyey qaadi ciyaad luqudhigiisa si adag u soo guuriyo weliba shaaficiya soo guurisa kutubteeda ama dacwa najdiya soo guuriya bal anaga shaafici kitaabka anaga arawd aalib rawd aalib alimaam ismaaciil almuqri wuxuu soo gaabiyey rawdi imaam nawowi rawd aalib buu u bixiyey markuu kitaabu ridda muxuu yihi waman lam yukafir طaa'ifata ibni carab fahuwa kaafirun waa nas imaam shaafici oo iska ashcari la socda ma aha wahaabi ma aha walaa ahari ma aha waa ashcari wuxuu hi ibni carabi aطaa'i alxaakimi asaga ninkan gaalaysinay iyo tolkii iyo saaxiibadii kuwa gruubka ee ku madhabka ah waa gaal buuri almhim qaacidadu daliilkeedu waa alijmaac aimo badan baa ijmaaca soo guuriya inta aan kaga hadho manaat اlxukmi xukumkan waa ku lagu raftee wadaadana aan isku maandhaafneen manaat اlxukmi haddana iska saxa saydan dad muslimiin ogu xadgudbin ninka aan leenahay ruuxii gaalaysiin waaya wuu gaaloobayaa salafkuna ay ka hadlayaan waxaa weeye waa ninka kufrigiisu uu yahay maqطuuc aw daruuriyu min الsharci man kaana kufruhu macluum min addiini bidaruura aw qaطci uu yahay ninkaa way ninka ruuxa gaalaysiin waaya uu gaaloobayo kufriga ijtihaadiga laisku hayo ama khilaafka saaiqa uu ka jiro maalan saaxir abu xaniifa gaalaysiiye saaxirka oo maalig baa gaalaysiiye oo axmed baa gaalaysiiya saaxirka ninkii gaalaysiin waaya aimabaa gaalaysiin maaya limaada wnu sixri kufran sixirku inuu kufr yahay sababkaas in lagu gaaloobayo ayaa mukhtalaf ah adiladuna adila qaciya ma aha daruuriyana ma aha sababku ruuxu uu ku dhacay ruuxa la gaalaysiinayo sababku ku dhacay waa inuu yahay shay kufri ah fii shariicati muxamadi bilqaطci wa bidaruura idan marka waxaan leenaha ninka waxaas ku jiraa ma la socota ha haddaba muxuu yahay anugu waa ka gaabsanaya hawsha ayada waxaan leedaa adagoo raac haka soo hadhin macnuhu ma aha yuhuud magacnimo looma tagfiiriyo nasaaro magaaan looma tagfiiriyo majuus magacan macna ma laha waxay ku gaaloobeen waxay ku jiraan asbaab nabi maxamed in la beeniyo diinteenna maxay ka tahay diinteennu nabi maxamed ninkii beeniyey maxaad ka leedihiin oo inuu kaafir isay ku ogaateen beeninta rasuulku inay gaalniman tahay qur-aanka iyo axaadiista qaadadhig ummadduna waa ku ijmaacday kufrigaasna waa kufri maqطuuca saa darteed waxaan ku gaalaysiinaynaa yuhuud liannahum kadabu اllaha warasuulah nasaaro kadabu اllaha warasuulah majuus kadab la ninkii nabiga cay ka war haddaba waaye ee muslim ee geesa waaweyn yuhuud muxuu dooriyaa wadaada ha wareegeysanin yuhuud nabigay beeniyey kana wuu caayay maxay ii sheeg ninka ku caayaa weliba kaaga daranka ku beeniya warka inaad fahantaan muhiim jiddan wey masaladu masaladu ma aha dawaa'if iyo hebel manaadkaa la fiiriyaa nabiga ninkii dila iyo ninkii beeniyey maxay isdooriyeen macnuhu waxaa weeye awsaafta iyo asbaabta iska fiiriya yuhuuddu iyo nasaaradu iyo majuustu waa madahar iyo amilo lilkufri اdaruuri wاlqaطci kufru man waqaca fii kufrin daruuriyin fakufru waa maqطuucu wa daruura ninkii gaalaysiin waayana wuu gaaloobaya ama ha ahaada ninkaasi muntasib ilى اislaam ama ha noqdo asli hawlkuu taallama wuxuu waa manaad ma ahay majuusi yahuud magaciisa goaan lagu gaaloobayo ee magaca wuxuu ka matelayaa kufriya asbaab daruuriya oo ay gaalada yahuud la yidhaahdo iyo nasara ku jiraan diinka islaam isagoo sheeganaya kuwaasi la aqdaantana waa ku xugum manaadka xukumkana waa kuu sheegay hadduu kufrigu kufri yahay dani ah ama ijtihaadi ah ama mukhtalaf ah waxaad ku tagfirin keliya caamada aad muftiga u tahay ama aad qaadiga u tahay caamadu madhab ma lehe waxay ku madhab tahay kulba wadaadka hor jooga iyo qaadiga degmada ka taliya qaadigu hadduu qabo sixrigu waa kufri saaxirka wuxuu dhi waa gaal hala dilo alla caamayo alla sheekhow shaafici baa yidhi gaalnimo orsaco ku leeyahy qoorta gooye ma ka toobadgeysa mise maya caamadu waxay raacaysaa waa taabica lixukmi اlqaadi wa mufti اlbalad laakiin mujtahidiintu hadday kufri daruura ku dhacaan iyagoo hira waaweyn baan hore u kaxaysanaynaa way fahanteen baan u malay ha ku khaldamina man lam yukafir اlkaafir fahuwa kaafir wuxuu khuseeyaa fi اlkufri الdaruuriyi biاlijmac wadaadana waxay geliyan xata kufr alqaطci bay soo geliyaan ragga soo geliya waxaa ka mid a alimaam alfaqih cuثmaan ibnu fawdi almaliki baa ka mida ragga soo geliya kufrigu hadduu daruuri yahay ama qaطci yahay ninka ninkiisa tagfiirin waaya asna waa la gaalaysinaya maalan si kale aan u dhigo waxaan ku ninka nabigu caayay muxuu agtada ka yahay waa gaal baa tiri ninkana ninkii nabiga caayay buu leeyahay waa muslim lama gaalaysin kara ka waran asna waa inuu xukumo ku kalaa sii diida waa inuu xukumo mid saddexaad baa sii diida waa inuu ukumo afar tasalsul baa ka dhalan kara tasalsulkaa waa xaq tasalsulkaa asaga ah waa xaq laakiin mid baailaa jira nin baa idhi saaxirku waa waa muxuu yahay waxaa tihi waa muslim faasiq ah anugu waa kaafir baa idhi oo anoo qaadi ama mufti ah xukumkaiga mari ninka waantahy ama waan fatwooday wadaad kale wuxuu i caamayo ninka gaal maxaa u dishay adna gaal baata ma dhigi kartid kanun baa takfiirsatay kii ka shekeeyey takfiirkiisa gaalnimadiisa masaladu daniyay ahayd ijtihaadiyay ahayd khilaaf saa'iqa ka furaa ma tallaabay amaa kufriga daruuriga ah tasalsulka ka yimaada waa xaq weeye bishardi inuu ruuxu og yahay wuxuu ninka diiday waxaan ku leeay ninkan maaragtaa nabi maxamed buu caaya kitaabka rabbi buu ku joogsaday kas ugu joogsaday ilaahay buu higaadiyey iyaamuu inkiray maxaad ka leedahay gaal wey ninkana wuxuu le lama tagfirin karo oo lama gaalaysiin kare asna waa gaal dheh kana war adna ninkan asagu hawsha ka joogs maxay kula tahay may anagu kaas mooyeen kan asagu hadduu dha asna waa adean kaa bilaabayna tusaale si kalaas ad ugu fahantaan nin dhagax caabudayad u timid maxaad leedahay kii ogaaday inuu kan dhagax caabuday maxaa laga rabaa kii dhagaxa caabuday kii gaalaysiin waayey isagoo og maxaad ka leedihiin kaa kii sii ogaadayna hawshii fahma mas'aladu ma aha keliya ninkii diiday keliya xataa kuwii sii ogaaday ilaa ay gaadho duqi daarood ah way soconaysa waad fahamteen baan u waa goormo waa markuu kufrigu yahay daruuri ruuxu mumtanicana uu og yahay waxa dhacay may fahanteen mumtanicu diidu waa inuu og yahay waxa dhacay waa inuu og yahay manaadkii maslada waa kuu sheegaan u malay maxaa kuu soo hadhay nawcu اlkufri wa atakdiib xoogo waktigi waa dhaafay laakiin masladii baa yar dheero kama bixi karo nawcu اlkufri waa takdiib shaaric wey ilaahay baa gaalaysiiyey rasuulkiisii baa gaalaysiyey ummaddii baa ku ijmaacday adigii baa diidanoo dafirsan nin alla beeniyey baana kaa soo qaadayna hawsha aadaa la iskaga ilaali daabidkeedu waa laba shay man lam yukafir اkaafir wakaafir waxay gashaa waxaan ku soo iri kufrigu markuu daruuri yahay shay aan shaki aqbalin adiladu qaadaa dhigtay nasku uu ku cad yahay qur-aanku qaadaa dhigay ama axaadiisu ama ijmac اlumma banaan kala yaal shikina uusan geli karin idan waa inuu kufrigu daruuri yahay mumtanicuna waa inuu og yahay hawshan waxa dhacay ma aha xukumka inuu og yahay xukumka ma aha waa inuu og yahay waxa dhacay waa inuu og yahay ninkan uu rasuulkii caayey ama ilaahay caayey ama kitaabka qur-aanka uu ihaanaystay ama uu alla beeniyey ama qiyaamo inkiray ama salaadda u yihi waajib sideedaba dadka ma saaro waa inuu wixii dhacay waaqac waa inuu la socdo amaa xukunka hadduu xadiidu cahdin bilislaam yahay ama uu naashi bibaadiya yahay waan u cudurdaaraynaa lanna daruuriyaadka dadka noocaasa waa lagu cudur daaraa min xayu اljahaala laakiin markay ogaadaan hadday sii daadaan horaa laga xariqa daabitku masalada waa intaa intaa waxaan ka ninku kuu sheega been buu kuu sheegay mas'aladana ma yaqaane uu iska hadlaa un sida wadaadii waagii waxay khusaysaa un e kufaarta asliyiinta maba yaqaanaa masalada kaafir aslia maba khusaysana masaladu waxay khusaysaa oy ku timid asalkeeduba cinda salaf saalix ahlulbidc bay ku timid masaladu waxay ku soo baxdayba sideeduba ruux muslimo yuhuudiya nasaara ka shaki maba jire waa nimo banaanka iska yaalay wuxuu isu keenay waxay ahayd ee kutub salaf oogu timid ahlulbidac islaamka u nasab sheegan oo kaa salaad badan oo kaa soom badan oo halgamaya mararka qaarkoodba bay ku timid waxay ku timid nimanka yidhi man qaala bikhalq lqur'aan cabdullahi mubaarak baa bilaabay intaan u horray amid u horreysa hawsha ka hadlay sufyaan athawri cabdiraxmaan mahdi sufyaan bn cuyayna axmed weliba amed isagu ka daran yahayo waagi hore imaam cadayn binu jahmiyada kufrigeed waagi dambe wuxuu gaadhay ninka gaalaysiin waaya waa gaal buui aniga imaam cadayn buui gaalaysiintoodu waag hore waaban iskaga aamusi jiray waa gaalana ma dhihi jirin waa muslimiinna waan ka gaabsan jiray xataa qara'tu aayaat aayaati min kitaab illah waagi dambe marka waa ninka ugu daraa ee istaagay meel adag in sha allahu tacala habeenka soo socda wixii un ka dhiman masalada aynu ku darra insha allah wallahu aclam